الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين waxaan ku dhex jirnaa kitaabkii buluuqulmaraam khaasatan waxaanu maraynay xajka iyo arrimooyinkiisa baabulmawaaqiit mawaaqiid waa jamcu miiqaad baa loola jeedaayo waa miiqaadkii ama mawaaqiidkii ayuu baab u yahay qaarna waa zamaani qaarna waa makaani meeshan waxaa loola jeedaa meesha makaanka ah ee qofku markuu xajinaayo ama uu rabo inuu cimraysto lagana rabo inuu ka xirto xajkii ama cimradii can ibni cabbaasi radi allahu canhuma ana اnabiya sala اllahu calayhi wasalam waqata wuxuu u calaamadeeyey liahli اlmadiinati reer madiina dalxulayfata meesha lagu magacaabo markay rabaan inay soo xajiyaan ama ay cumraystaan meesha markii miiqaadkooda waa meeshaasoo reer madiina halkaasay markaa ka soo xarmanayaan ahli shaam reer shaamna aljuxfata juxfa meel lagu magacaabo juxfa way iska baaba'day haddoo raabit iyo madaxasaa markaa la yidhaahdaayo meeshaasay ka soo xarmanayaan ayagana weli ahli najdin reer najidna qarna almanaazili qarna almanaazil bay markaa loo calaamadeeyo rasuulku u tilmaamay ama looga dhigay xuduudday markaa ka xarman lahaayeen weliahli lyamani reer yamanna yalamlam meesha lagu magacaabo yalamlama ayuu nebigu u waqtiyeeyey uu u calaamadeeyey inay markaa ka soo xirtaan hunna meelahaa lahunna bildaantaasay u sugnaadeen meelahaa la tilmaamay dhulalkaa iyo ayagay markaa u sugnaadeen iyo waliman ataa qofkii soo mara calayhinna korkooda oo min hayrihinna hayrkood markaa ah hadday dhacdo dad bildaantaa aan degganayn oo miiqaadka ama meesha ay deggan yihiin xagga ka sii jira hadday soo dulmaraan ama ay sumaadaan meeshay soo maraanna meeshaasay ka xarmanayaan minman araada oo minman araada alxaja qofka xaj doono ah iyo walcumrata cumro waman kaan qofkiisa ahaada duuna daalika meeshaa sokadeeda oo miiqaadkii hadda la calaamaday aan xagga ka jirin ee dhanka maka soo xiga oo ka soo sokeeya miiqaadka fa min xayu ansha'a meesha uu ka soo ambabaxo ayuu mataqaanaa ka xidhanayaa asagana ah, xataa ahla makka min makka xataa ahlu makka min maka reer makaxa waxay ka xihanayaan maka ayada muttafaqun calayhi marka xadiidku wuxuu tilmaamayaa miiqaadyadan in loo calaamadeeyo soodin looga dhigay qofkii raba inuu xajiyo ama markaa uu cimraysto mar allaala markuu dharka qaada waynoo imaan doontaa uu xirto kadibna uu miiqaad ka yimaadou ku dhawaaqa xaj iyo cimro wixii markaa uu niyeystu doonayo markaasuu qofku u bilaabanayaa wixii ka xaaraam ahaana ka xaaraam noqonaya wixii laga rabay inuu samayna markaa samaynaya ibni cabaas wuxuu leeyahay nebiga sal اllahu calayh wasalam waqata wuxuu u waqtiyeeye wuu calaamadeeyey reer madiina meesha dalxudayfa lagu magacaabo dalxudayfa markay yimaadaan bay ka harmayaan weliahli shaamna aljuxfa meel lagu magacaabo weliahli najid waxay ka xihanayaan qarna almanaasili weliahli yamanna yalamlam bay markaa ka xihanayaan hunna lahunna kuwaa ayagaa iska leh mawaaqiidta iyo meelaha la calaamadeeyey buldaanta iyo meelahaasaa iskale iyo waliman ataa qofkii soo mara calayhinna korkooda ama yimaado min hayrihinna hayrkood ah oo miman araada alxaja waalcumra qofkii xaj iyo cumro doonay ah waman kaana duuna daalika qofkii meeshaa ka sokeeyana fa min xaysu ansha ka xihanaya meesha uu ka ambabaxayo xataa ahlu maka min makay ka xihanayaan reer makana muttafaqun calayhi wa caaishata radi allaahu canha ana nabiya sala allahu calayhi wasalam waqata wuxuu u calaam calaamaday liahli lciraaq reer ciraaq daata cirqin meel lagu magacaabo ayadana rawaahu abu daawuud iyo wannasaa'iyun baa xadiidka wariyey xadiis saxiix ah waayo wuxuu tilmaamayaa reer ciraaq ayagu waxay ka soo xiranayaan daata cirqin wa asluhu xadiidka asalkiisu cinda muslim buu ahaaday min xadiidi jaabir ilaa laakiin anna raawiya ayaa shaka waxa uu ku shakiyey fii rafcihi rafcigiisa inuu xadiisku cumar mawquuf ku yahay ee macnaha caaisha iyo in kale kaasuu markaa raawigiisii shakeeyey wa fi lbukhaari waxaa u sugnaa anna cumar huwa aladii asaga buu ahaa midka waqata calaamadeeyey oo u sohdimeeyey reer ciraaq daata cirqin daata cirq inay ka soo xarmadaan waayo waxay ka soo geli jireen meel kale kadib bay ku dhibaatoodeen oo meeshii meel laab ay ku noqotay cumar xilligiisii intay u yimideen bay dhaheen meesha waa ku dhibtoonay cumarow xaggee markaa ka xarmanaa intaa wixii ka dambeeyey ku calaamadeeya buu yidhi meeshay markaa ka xarmanayeen sohdin ahaan meesha ku aadan markaasay noqotay daata cirqin meeshaasay markaa ka soo xarmanayaan reer ciraaq ayaguna wa cinda axmed iyo wa abi daawuud iyo watirmidi can ibni cabbaasin radia allahu canhuma ana alnabiya sala allahu calayh wasalam waqata ahli lmashriqna alcaqiiq meesha caqiiq la yiraahda ayuu u waqtiyeeyuu u calaamadeeyey inay ka soo xagtaan reer mashariq ayagana reer mashriq macnaha waa meesha qarno manaasil ah laakiin xadiiskani waa daciif taasoo hore loogu tilmaamay meeshaasay ka soo xarmanayaan xadiidkan dambee tilmaamaya reer mashriq oo loola jeeda qarno manaasilna inay caqiiq meel layidhahda ka soo xarmanayaan xadiiskiisu markaa waa daciif baabu wujuuhi lixraami xarmashada wejiyaalkeeda waaye iyo wa sifatihi sifadiisa sifada loo xarmado iyo qaybaha loo xarmado ee qofka markuu rabo inuu xajiyo la rabo inuu markaa isticmaalo waa saddex kayfiyadood midna waxaa la yidhaahdaa ifraado waa qofku xaj keligii xajiya midna waa tamatuco waa inaad intaad cumraysatood xalaalowdo kabacdina yowma tarwiyaad dharkaaga labisatood xajkii xirato kadibna xaj aad mataqaanaa aado iyo qiraan wax la yidhaahdo xaj iyo cumro laisdhexgeliyo ah waana qofkii cumradii markaa wada wuu cimraysanayaa xaramkiisuu baaqi ku noqonayaa ee dharkiisa ixraamka ahaa ilaa laga gaara maalinta gowraca maalintaasuu markaa xalaaloobayaa laakiin midka tamatuca asagu waa iska xalaaloobayaa saxaabaduna in badan bay arintaa ka hadlayeenu rasuulka sala allahu calayhi wasalam wuxuu u tilmaamay qof kasta oo soo galay oo hadyi aan wadin oo ama xaj soo xirto inuu xajkii fasaqo u bedelo ka bacdina cimro uu u bedelo qofkiisa hadyi wadaa inuu xaramkiisa baaqi ku noqdousan xalaaloobin ilaa laga gaara maalinta xoolaha markaa la gowracayo xalinta noocaasuu qofka qiraankaar xalaaloobayaa qofka tamatucaa markuu haddaba tago uu cimraysto waa iska dhigayaa dharkiisa kardacdi buu maalinta sideeda dib u xidhanaa qofka noocaasa neefaa laga rabaa hadduusan awoodi karinna saan soo tilmaannay toban maalmood oo soon ah saddexuu xajka ku soo soomo iyo toddoba markuu gurigiisa u laabto can caaishata radia allaahu canha qaalad waxay tidhi kharajnaa waan baxnay maca annebiy nebiga micigiisa sala allahu calayhi wasalam caama xajat اlwadaaci sanadkii xajat اlwadaac baanu baxnay fa minaa waxaa naga mid ahaa man ahalla bicumratin qof cumro ku codeeyey macnaha cumro ku dhawaaqoo xirtay waaye wa minaa man ahalla bixajin wa cumra xajiyo cumrana mid baa ku xirtoo ku dhawaaqay wa minaa man ahalla bixajin qofna xaj ayuu markaa xirtay saasay dadku markaa ahaayeenoo midna cumro midna xaj iyo cumro midna xaj keligii wa ahalla rasuulu اllahi rasuulku waa codey weeyo wuxuu ku dhawaaqay asaga bilxaji fa ammaa man ahalla bicumratin qofkii cumro xirtay oo codkiisa cumro ku dhawaaqay faxalla wuu xalaaloobay wa ammaa man ahalla bixajin qofkii xaj xirtay aw jamaca ama jamciyey alxaju waalcumra falam yaxiluu ayugumaysan xalaaloobin xataa kaana yowmu naxri ilaa la gaara maalintii dhuundhowga waa maalinta gowraca waa maalinta xoolaha markaa la qalaya muttafaqun calayhi rasuulka sala allahu calayh wasalam sidii uu u xirtay bay dadka gobolka mida u soo xirteen rasuulku qaari in kastuu ahaa oo xaji cumre isisku xiray haddana hadyi buu waday rasuulku wuxuu amray in allaala intaan hadyi wadin inay xalaaloobaan sala allahu calayhi wasalam qaar baa ka xumaadoo dhayaa yaa rasuul allah mina miyaan tegaynaa acadkee dakarkiisa uu tifqaayo maxay ula jeedaan annagoo jimac ku cusub miyaan aadaynaa mina waxaad dareemaysaa inay aad uga xumaayeen oo ay rabeen in aysan xalaaloobin rasuulku wuxuu yidhi baa la yidhi wixii aan gadaal ka ogaaday haddaan hore ka istiqbaalin lahaa waan idinla xalaaloobi lahaa hadina ma soo kaxeeyeen sal اllah calayh wasalam muttafaqun calayh low istaqbaltu min amrii ma stadbartu wixii aan gadaal ka xasuusta haddaan horay ka ogaan lahaa ma soo kaxeeyeen hadyi waana idinla xalaaloobi lahaa wax dhibaataa kuma sugna xalaalooba maalinta sideedaadna dharkiina la distay xajka markaa aadam muttafaqun calayhi alixraami waa xarmashadi baabu lixraami dheh iyo wamaa yatacallaqu bihi wixii markaa ku lug lehba can ibni cumara radia allahu canhuma qaala wuxuu yidhi maa ahalla rasuulu ullahi rasuulkii ilaahay ma xiranin oo kuma codaynin sala allahu calayhi wasalam ilaa cinda almasjidi masaajidka agtiisa mooyaane waa masjidka iid mar allaala markii uu yimid ee rasuulka sala allahu calayh wasalam cinda almasjid ayuu ka qayliya buu leeyahay yuu xajkii markaa ka xirtay muttafaqun calayhi wa can khallaad bin saa'ibin can abiihi radia allahu canhu ana rasuul اllahi sal الله calayhi wasalam qaala wuxuu yidhi ataanii waxaa ii yimid jibriilu faamaranii wuxuu i amray an aamura asxaabii inaan asxaabtayda amro an yarfacuu inay kor u qaadaan aswaatahum codadkooda bilhlaali ihlaalinta tawxiidka marka lagu dhawaaqayay talbiyada inay kor u qayliyaan oy codkooda rafciyaan ayuu markaa i amray rawaahu lhamsatu baa wariya xadiidka wasaxahu tirmidi wabnu xibbaanna wuu saxiix yeelay xadiidku waa xadiid saxiixa nebiguna wuxuu leeyahay jibriil ayaa ii yimid kolkaasuu i amray inaan asxaabta amro inay kor u dhawaaqaan wa la qaylinayaayo talbiyada marka la akhrinayo codka kor baa markaa loo dhigayaa mar allaala marka qofku xajka uu xirto niyeysto kabacdi talbiyada inuu kor u qaado ee markaa uu qayliyo ilan jibriil baa ii yimid wuxuuna i amray buu yidhi wuxuu i amray an aamura inaan amro asxaabii asxaabtayda ay yarfacu inay kor u dhigaan aswaatahum codadkooda bilihlaali ihlaash mar allaala marka la tawxiidsanayo ama labeegta la aqrinaayo xajka lagu dhawaaqaayo taasaa markaa la amray wa can zayd bin haabitin radi allahu canhu ana nabiya sal allahu calayhi wasalam tajarada waa dhardhigay oo uu isu dhardhigay liihlaalihi ihlaashiisii waa ixraamkiisii wاqtasla wuuna qubaystay sal اllahu calayh wasalam rawaahu tirmidiyun waxasanahu wuu xasaneeyey baa la yidhi ilaa er shawaahid laba oo kaleu leeyahay xadiiskoo ilaa uu gaaraa saxiix ama saxiix likayrihi saasaa markaa lagu tilmaamaa idan xadiisku wuxuu tilmaamayaa nebigu inuu u dhardhigtay wax allaala wixii dhar ah ee tolan ee qofka uu haysto waa dhigayaa wuxuu qaadanayaa labadii go'eed ee markaa lagu xarman lahaa rasuulku waa dhardhigtay liihlaalihi ihlaalkiisii waa ixraamkiisii wakhtasala wuuna qubaystay sal اllahu calayh wasalam daduu nebigu qubays amrayna way noo imaan doontaa waa qofkii inta ku dhaca ee xajin rabta gabadha ama hadday intay umusho aydu xajka u sii socota ilma intay dhasho ayadana uu amri jiray ama nebigu inta kale ma uusan amrin waa iska suna in la qubaysto nebigu asagu uu qubaystay sal اllahu calayh wasalam way noo imaan doonaan waa uu amray inay haystaan amaa dadka kale ma uusan amrin laakiin nebiga tajarada liihlaalihi waqtasala waana u mayrtay ama waa u qubaystay rawaahu tirmidiyun waxasanahu waana xasaniye laakiin xadiiska ilaa saxiix likayri buu markaa gaarayaa wacan ibni cumara radi allaahu canhuma anna rasuula allahi sala allahu calayhi wasalam ayaa su'ila waxaa la weydiiyey maa yalbasu almuxrimu muxuu xidhan karaa waxa uu labisan karo qofka muxrimka ah oo min athiyaabi dhar ah dhar naxee ah ama se u xihan karaa fa qaala rasuulku wuxuu yidhi laa talbasu alqumusa qamiisa xihanina buu yidhi wala alcamaa'ima camaamadooyin wala walasaraawiilaad saraawiilo dhar hoos laga xirtoo markaa tolan wala walalbaraanisa baraanis ama koofiyaalo wala walalkhifaaf iyo khifaaf labadaba kabaha qufaynkee buudka ama iskaarbahanaha xihanina ilaa axadun axad mooyaane laa yajidu waayoon helaynin annaclayni naclayni dacad laba dacas maahane laba kobood oo gadaal ka furan qofkii waaya falyalbas ha xirto alkhufayn waliyaqtachumaa hana ka gooyo asfala min alkacbayn kacbaynkii aan qawyada inta ka hoose si ay kuwa furan u noqdaan walaa talbasu ha ka xihanina shayan dhar oo minayan shay oo min athiyaabi dharka ka mid ahna massahu la taabsiiyey ama uu taabtay azacfaraanu iyo walal waras warasku waa huruudka baal carfaayo udug leh wax la taabsiiyey macnaha waraska iyo huruudkana ha eh, labisanina rasuulka su-aasha la weyddiiyey waxay ahayd muxuu labisan karaa qofka qofka muxrimka ah wuxuu ku jawaabay wuxuusan labisan karin ilan intaanaa la koobi karaa qofka muslimkaa saasaa markaa laga rabaayo sida nebiga uu tilmaamaya arrimooyinkan laga reebay markuu xajka ku guda jiro ayaa markaa ka mamnuuca can ibni cumar radi allaahu canhuma anna rasuula allahi sala allahu calayh wasalam su'ila waxaa la weydiiyey maa yalbasu almuxrimu qofka muxrimka wax uu labisanayo oo min athiyaabi dharka ah faqaala laa talbasu alqumusa wala alcamaa'ima qamiis tolan camaamado saraawiilaad walalbaraanisa baraanista waa midka madaxa la gashto walalkhifaafa khifanaha xiranina kabaha buudkaee gadaal ka xiran baa loola jeedaa ilaa axad laa yajidu naclayn dacas waaye mooyaane falyalbas ha xirtakaa falyalbas ilkhufayn khufaynka waliyaqtachumaa hana jaro asfala min alkacbayn ha ka gooyo kacbaynka waa aanqowyaalka meesha hoose sida dacas ama saandal oo kale yuu markaa noqonayaa walaa talbasuu shay-an min athiyaabi dharka xaggiisana shay ha ka labisanina massahu zacfaraanu walaloorasu labadaba la taabsiiyey kaana markaa isticmaalina muttafaqun calayhi wallafdu limuslim baa iska leh kobahan ee hofaynka ah gadaal ha laga gooyo beddelkiisa wuu noo imaan doonaa idan ilaahay mar allaala markaan kitaabka gudihiisa gaarno idan su'aalooy nabiga la weyddiin doonaa imaan doonaa qof allaala qofkii dacas waaya see yeelaya khufeen ha gashto asagoon markaa tilmaami doonin in gadaal markaa laga gooyo wa can caa'ishata radia allaahu canha qaalad waxay tidhi kuntu waxaan ahaa utayibu mid u tiibisay uduga u marisa rasuul allaahi sala allahu calayh wasalam liixraamihi xarmashadii xilligiisa qabla an yuxrima intuusan xarmanin weli iyo walixillihi xalaaloobidiisa qabla an yatuufa bilbeyt intuusan beyt ku dawaafin labadaaba catarka waan u marin jiray bay tiri muttafaqun calayhi marka koowaad waa mar allaala markuu xarmanayo xataa haddii dharka uu labisto intuusan weli ku dhawaaqinoo caaji toosa uusan weli noqonin markaa waa loo mari oo way u marisay qofku mar allaalla marka saasoo kale catar intuu marsado xarmado haddana uu kadib xarmado uduga gadaal ka yimaada dhibaato ma laha waxa xajka loo diiday wuxuu yahay qofku markuu xarmado kadib inuu markaa wax marsado laakiin adoonan weli xarmanin oo aad qubaysatay oo aad isagaajiso catar iyo barfuunihi waxyaabo aad marsatay kadibna aad xarmatay wixii gadaal ka soo iftiima ama kaa birqee kaa bidhaama xajkaaga wax dhibi maayo caaisha waxay leedahay kuntu waxaan ahaa utayibu mid u tiibisee catarka u marisaa rasuul allahi sal alيه wasalam liixraamihi waxarmashadiisa qabla an yuxrima intuusan muxrim noqonin uusan xaajiyoobin uusan xarmanin laakiin mar haddaad guda gasho dharkaagii iyo niyaddii iyo miiqaadkii intaad tagtay xirashadii iyo kullaysu kaa waafaqaan waad wada joojinaysaa walixillihi iyo xalaaloobidiisa qabla an yatuufa bilbaytna waxay ula jeedaa rasuulka maalinta tobanaad camalada la qabto wuxuu ku tilmaamay waynoo imaan doonaani in dhagxaanta la tuurto kadibna marka xoolaha la gowraco ka madaxa la xirto ama la gaabsado kadibna awaafulifaada eh, eh, la aado ama awaafu ziyaara maalinta tobanaad afartaa camal baa la qabtaa maalinta tobanaadka ah haddaad tagaxii tuuratay xoolo haddii lagugu lahaana aad gowracday kadibna aad madaxii xiratay ama aad gaabsatay taxliil koowaad baa la yidhaahdaa waxaa kuu xalaal ah wax walba dharkaad iska bedeli kartaa catarkaagii waad marsan kartaa waxaa kaa xaraama ila nisaa jimaaca dumar dumarka keliya inta kale oo dhan way ku bannaan goormay kuu bannaanaanaysaa xaaskaaga hadday kula socoto jimaaceedana waa marka awaafka awaafu ifaadaha ama dawaafka ziyaarad aad markaas soo tawaafto maalinta tobanaad marka labadaa taxliil baa loo kala qaybiyaayo saddexdaa haddaad qabatay waad xalaalowday waa xalaaloobid koobaad markaana way u marin jirtay caaisha radi allahu canha rasuulka waa intuusan dawaafka dawaafin uma liyaqduu tafafahum waliyuufuu nuduurahum walyaطawafuu بالبيت اlcatiiq buu dhaha subxaana wa tacaala basaasta ha iska baabi'iyaano uma liyaqduu tafatahum waa cijyadii la guuray waa timihim taqaanaa la xiiray amase la gaabiyey waliyuufuu nuduurahum nadaradoodu ha oofiyaano qofkii nadar soo galay kadibna walyatawafuu bilbayt alcatiiqi kacbada markaa loola jeedaa waa tawaafka lagu magacaabo tawaafka maalinta tobanaad saa darteed ayaa rasuulka caaisha waxay leedahay intuusan tawaafkaa aadin oo taxliilkii koowaadna uu galay waanu udgin jiray rasuulka sal allah calayh wa can cumaan ibni cafaan radi allahu canhu anna rasuula allahi sala allahu calayh wuxuu yidhi laa yankixu ma guursado almuxrimu qofka muxrimkii xarman walaa yunkixu looma guuriyo walaa yaqtub mana doono rawaahu muslim xaaji ma tahay naag naag iyo naag baa la doonaa kaale io akhayaarey iyo ha isku gelin sababtu waxay tahay nin waxaad aad tahay camal waxaasoo dhan ka weyn ku jiraa qofka xaajigaa ma guursado looma guuriyo naag la doonaayo ma aado gabar lama guuriyo gabar ma guuriyo waxaasoo dhan waxawaaye waa inuu ka noqdaa wax ka nadiif ah iska daa wax kale intaad hawshaa ku dhex jirto xaaskii xaraasha kuu ahayd ee kugu xirnayd ee kuu meegsanayd baa lagu diiday too hadda la doonaa iska badaaba tii markaa xeladaadii ku jirtay ilaa wakhtigeedii markaa laga gaaro marka caajigu ma guursado mana loo guuriyo haddii ay gabar tahay uu rabo inuu u guuriyo waa maya haddii ay gabar in la guuriyo waa maya waayo camal qiimo badan oo wanaag badanoo dembi dhan lagu tirtiraayo oo aad ka soo noqonaysa xajka sidii maalintii hooyadaa ay ku dhashay oo kale ah camal noocaasa waaye walaa yakhطb mana khudbooma doono rawaahu muslim wacan abi qadaada alansaari radi allahu canhu fii qisati qisadii saydkiisii waa ugaartiisii uu ugaaray alximaara alwaxshiy dameerfarow dameerfarow ayuubu qadaadas umtaqaanaa soo ugaaray qiso dheer ayay markaa ahayd wahum ayaguna wa huwa asagu dheh hayru muxrimin ma xarmanayn inta la socota laakin way xarmanaayeen qaala wuxuu yidhi faqaala rasuulu اllahi sal اllahu calayh wasalam rasuulku wuxuu ku yidhi liasxaabii asxaabtiisa wa kaanuu muxrimiin bay ahaayeen kuwa xarmane hal minkum axadun axad ma idinka mid yahay amarahu amray jirbax noo soo ogaar dameelfur meesha taagane ow amase ashaara ilayhi bishay shay ugu farfiiqay qaaluu waxay dhaheen laa maya qaala wuxuu yidhi fakuluu cuna maa baqii min laxmihi wax hilibkiisa ka soo haray muttafaqun calayh xaajiga xoolaha la ogaaray waa loo diiday ilaa ilaahay tilmaamay subxaana wa tacaala inaan ahayn baa la yidhi kuwa cunaaya ama isticmaalaya ogaarta sayidka ah maa dumtum xuruman waxaa laydinka xaaraantinimeeyey ugaarta barriga ah uxilla lakum waxaa laydiin banneeyey saydulbarri wa waa saydkaiyo ugaarta badda iyo tacaamkiisa iyo inaad mataqaanaa sayaaro noqotaan wa xurima calaykum sayd albar ugaarta bannaanka waa laydinka xaaraantinimeeyey maa dumtum xurum intaad xaajiyaal saa darteed baa xadiiskani io ka soo socda ka soo socda wuxuu tilmaami doonaa in nebiga loo keenay dameerfarow hilibkiisa qayb ka mid ah kadibna rasuulku uu ka cudur daartay ninkii u keenayna intuu ka cacrooday uu rasuulku dhahay wax kale kaagama diidin laakiin waan xarmannahay kuwaanna rasuulku wuxuu ku yidhi cuna wixii ka soo haray ee hilibkiisaa qisadu waxay ahayd cumratulqada markii loo socday yaa la baxay rasuulka sal alla calah wasalam iyo koox kale dhinac inay maraan buu amray waa la xarmaday ilaa qadaado mooyaane waxaa la arkay dameerfarow intuu cararay uu faraskiisii qaatay yuu ceersaday baa la yidhi xataa shaamuugiisii waxbaa ka dhacay iisoo qabta wiil markuusoo qabanaynay dhaheen waa baxay almuhim waa gaaray oo wuu gowraco hilibkiisii wuu hagaajiyey waxaa dhici karta axaadiista qayb ka mida ah inay tilmaameen inay wax ka cuneen kadib ayagoo wada in la soo xasuustay markaana la joojiyey rasuulkaa loo yimid sal allahu calayh wasalam arrintii bay u sheegeen qisada saasaa markaa loola jeedaayo rasuulku wuxuu yidhi ma idinka mid yahay qof ugaa ee u ishaaray xataa intuu baaq u sameeyey uu yidhi xaggaas waxbaa joogay wax nooga soo qabo mayay dhaheen qof amray oo yidhi noo soo dab oo noo soo qabana ma jira mayay dhaheen marka cunabuu dhaa wixii ka soo haray ee markaa hidhibkiisa ah marka haddii qofku asaga uusan u ishaarin asagana aan loogu soo talagelin nin asaga iska ugaartay oo cunayna wax ka siiyo dhib ma la yidhaahdaan oo saasaa markaa lagu xambaaraa xadiidkaa sacb ibna jathaamana rasuulku waa loogu soo talagalo asaaba loo soo ugaaray hadday xaaladu saa tahay markaa mamnuuc waaye ooma cuni kartid wa can sacbi bni jafaan radia allaahu canhu annahu uhdiya annahu asagu ahdaa wuxuu u soo hadiyeeyey lirasuuli illaahi sala allahu calayhi wasalam ximaaran waxshiyan damir farow wahuwa asagoo bilabwaa'i meesha la yidhaahdo jooga ow amase biwaadaan waa meel magaceeda faraddahu calayh wuu ku celiya marka ninkii nebigu kama qaadanin markuu arkay ninkii inuu xumaaday ilan qofaad inta intaad hadiye ula soo gaclootay hadiyadii u keentay kugu celiyo ma fiicna rasuulka dhaqankiisu ma ahaan jirin aad buu u dabeecad fiicnaa rasuulka qofka hadiyad u keenana wuu qaadan jiray weli waa ka abaalmarin jiray sal اllah wasalam daabi abaalgudna waa ugu dari jiray muxuu u diiday marka rasuulka ninkani bacdamuu xanaaqay wa qaala rasuulku wuxuuhi asagoo qancinaya innaa annagu lam naruddahu kuguma celinin calayka korkaaga oo kaagama diidin ilaa ana xurum xurum baanahay buu dhahay nebiga yahay waa armanaya saas ay tahay rasuulkana uu ugu soo talagalay dartiisana uu u soo ugaaray nebigu markaa wuu diiday sal اllahu calayh wasalam muttafaqun calayh wa can caaishata radia allahu canha qaalad waxay tihi qaala rasuulu ullahi rasuulkii alle wuxuu yidhi sal اllahu calayh wasalam hamsun shan oo min addawaabi dawaabta ka mid ah waa dhuljoogta kulluhunna dhammaantood faasiqun faasiqiin waaye waa faasiq yuqtaln fi اlxilli wاlxaram waa la dilayaa oo xilliga iyo xaramka waa lagu dilaa shantaa shantaa waxyaabood oo dawaabta ka mid ah waa dhuljoogta amase wixii tukoobaba waa la yidhaahdaa dawaabe shan ka mid ah xilliga iyo xaramkaba haddaad ku aragtaan dila buu dhahay nebiga kow alquraab o wlxiddatu xiddadu waa fargoysta waa midda mataqaanaa hilibka dafta waa dafada dheh waalcaqrabu waa mataqaanaa dibqalooca waalfa'ratu dooliga ama dooliyadda waalkalbu lcaquur iyo eyga dadcunka ah eyga caquurkaee faylagooyaha ah shantaaba fawaasiq ah waxaa la mid ah wax allaale wixii wax dhibaa mudi ahee wax dhiba waa la mid nebiga sal اllahu calayh wasalam waxay leedahay caaisha rasuulku wuxuu yidhi sal اllahu calayh wasalam shan dawaabta ka mid ah dhammaantoodu fisna waa faasiqiin oo waa dad mataqaanaa dhib badanoo aad yaa dhibkoodu u badan yahay waa lagu dilayaa yuqtalna fi اlxilli iyo wاlxarami labadaba xilliga iyo xaramka waa lagu dilaya inta shantoodaba haddii xilliga lagu arko iyo haddii mtaqaanaa xaramku yahayba alquraab quraabka weliba nooc ka mid ahoo waxaa jira aad u dhib badoo nebigu tilmaamaayo xidada waxaa loola jeedaa waa midda dafada ah waxbay daftaayo hilibkii ilmaha wata iyo gabarmarkii imtiqaana hilib inta suuqa ka soo adeegtay gacanta saa ugu qaada iyo way dhici jirtay aad baa loo dafi jiray meelahan ma jirta maahee waddanku aad bay uga jiri jirtay nuskiile hilib ayadoo wadosaan gacanta ugu wadda wakhti la qaatayba ma ogaba haddii aan gacanteeda wax la gaadsiininba marka cidaduna saas waaye caqrabkuna waa dabaqallooca aad buu usun badan yahay dhibkiisa aad buu markaa u badan yahay dooliguna waa la mid asagana mashaakil fara badan ayuu leeyahay dooligu dhibaatadiisu aad bay u badan tahay waxaanu soo marnay ama meelo kale lagu tilmaamay sun inuu ku dhacay subak dooli ayaa subag ku dhacay rasuulkaa la weydiiyey sal alla calah wasalam see yeelnaa markaasuu yidhi hadduu maayic yahay uu dhalaalsan yahay daadiya haddiise uu yahay burcad mid fadhiya dooligana ka tuura waxa gaararkiisa ahaadayna ka bixiya suwigiinana cunagu dhayn iyaga sal alla alih wasalam waayo in allaale intuu asagu gaaray waa in markaa laga hoolo oo laga qaado oo hadduu jaamid yahay isagooga mid fadhiya ama burcad ah ama hadduu maanic sida biyo oo kale uu yahay see la hoolaya ma jiro asagoo dhan wuu asiibay marka in la daadiyo ayuu markaa noqonayaa marka faaradana xaaladeedu waa sidaa kalbiga iyo eyga caquurka ah waa faylagooyee wax cunana asagana mudigiisii dhibkiisa aad iyo ku fara badan ila iyo saasaa jira sida hilib iyo basbaas loo siinaayey dadka inuu cunamee wax kale aan markaa rabin marka xaaladaa iyo shantaa waxay ka mid yihiin buu dhahay nebiga sala allahu wasalam kuwaa fusaqada ah ama faasiqiinta markaa waa la dilayaa fi lxilli iyo walxaramba wa ibni cabbaasin radia allahu canhuma ana annabiya sala allahu calayh wasalam ixtajama wuu istoobay wahuwa muxrimun asagoo muxrima muttafaqun calayh xadiidkan qayb ka mida horaan u marnay uu tilmaamay nebigu inuu istoobay asagoo saa'im oo sooman la istoomay asagoo muxrim ah qaybtaa maxramkuu ka soo qaatay hadda wa can kacab ibni cujrata kacab ibnu cujra ninka lagu magacaabo radia allaahu canhu qaala wuxuu yidhi xumiltu waa lay xambaaray oo waxaa la ii kaxeeyo lay geeyey ilaa rasuuliillaahi rasuulka xaggiisa sala calayhi wasalam rasuulka agtiisa ayaa markaa lay geeyo lay qaaday walqamlu injirtuna yatanaafaru ay ku soo qubanayso calaa wajhi wejigayga injirtii baa aad u dhibtay way ka badatay heer waxay gaartay wejigiisa ku socsocoto ay ku soo qubatay ku soo daadato fa qaala rasuulku wuxuu yidhi maa kuntu ma aanan ahayn uraa mid u maleeya allawajaca xanuunka balaqa bika inuu kaa gaaray maa araa waxaanaan arkaayo ilaa heerkan inuu xanuunkii iyo injirtu ay kaa gaartay uma malaynaynin tajidu shaatan bima heli kartaa ri ma helaysaa buu yidhi nebiga qultu waxaan idhi buu yidhi laa maya qaala fasum alaaata ayaamin saddex maalmood soon aw acim ama quudi sittata masaakiin lix masaakiin ah likulli miskiinna nisfu saac sii muttafaqun calayhi saac nuskiisa sii baa la yidhi nuskiisa kadibna madaxa xiiro ilan qofka xaajiga ah ama cumraysanaya ama xajinaya inta uu ku guda jiro camalka inuu tingooyaa mamnuuca waatii ilaahay uu yidhi wa waatimu alxaja waalcumrata lilah xajka iyo cumrada ilaahay dartii u taam fa in uxsirtum famastaysara min alhadyi haddii laydin xabbaasoo laydin shirana wixii idin fududaadoo hadyi ah ayaa laydinka rabaa walaa taxliquu ru'uusakum madaxyaalkiina ha xiirina ilaa hadiga uu ka gaara meeshuu ku xalaal noqon lahaa faman kaana minkum mariidan aw bihi adan min ra'sihi fafidyatun min siyaamin aw sadaqatin aw nusuk saddexdaasaa mad ka mida laga rabaa qof allaala qofka madaxa dhib ka qaba dhib baa ku dhacay cudur baa ku soo booday intimihii la xiray noqdeen amase ninkan oo kale waayo injir iyo waxyaabo kalaa gashayo way ku tiro badatoo xeer in la xirannae si kale ma jirto way wejigiisay ku socotaa madax iska badaada way ku soo daadatay buu yidhi wejigaygii markaasaa rasuulka lai geeyey marka qofkii dhib ka qaba madaxa oo markaa xirta fa fidyatun min siyaam soom baa laga rabaa waa saddex maalmood sida meesha noogu qoran ama fa fidyatun min siyaamin aw sadaqa ama sadaqo waa masaakiin lixa wax la siiyo miskiin kastana sac markaa la siiyo saca nuskii aw nusuq waa shaadka ama rida musuq waa xoolo la gowraco kaasaa markaa laga rabaa riday u yar tahay macnaha xaaladdaasay taa tahay marka ninkii sidii uu markaa yeela madaxiina wuu xiirtay saa darteed buu yidhi anay qaas ahaan igu soo degtay idinkuna caan bay idiin tahay aayadda saasuu dhihi jiray baa la yidhi kacab ibnu cujra ninka lagu magacaabo anigay qaas iigu soo degtay suu ee aayaddu anay qaas ii tahay idinkasi caan bay markaa idiin tahay oo ku wada dhaqmaysaan wa can kacab bin cujrata radia allaahu canhu qaal wuxuu yidhi lay qaaday ilaa rasuulillaahi baa lay qaaday sala allahu calayhi wasalam rasuulka agtiisa waalqamalu injirtuna yatanaafaru ay ku daadanaysay ku socsocoto calaa wejhi wejigayga faqaala rasuulku wuxuu yidhi maa kuntu ma ahayn uraa mid u ama u arka alwajaca balaa bika inuu kaa gaaray ma ara waxaan arkaayo intaan aan u jeedo dhib ah inuu kaa gaaray xanuunka ma u malaynaynin tajidu shaatari ma heli kartaa si haddaad madaxa xiirato ay uu noqoto kafaara gudkii ama fidyadii qultu laa wirmay ma heli karin qaala fasum alaaata ayaamin aw amase acim sittata masaakiin waxaad mooddaa in la khiyaar geliyey labadaa mid uun samee saddex maalmood soon amase lix miskiina markaa cunto sii labada tii aad doonto macnaha amase in lakala hormariyo marka hore saddex maalmood inuu soomo inay tahay hadduu awoodi waayo sida fidyooyinka kale ilaa uu ku tilmaamay oo kale lix miskiina uu markaa miskiin kastaba nisfu saac uu siiyo taa in loola jeedana markaa way dhici kartaa muttafaqun calayh wa abi hurayrata radia allaahu canhu qaala wuxuu yidhi lammaa fataxa allah ilaahay markuu u furay calaa rasuulihi rasuulkiisa sala allahu calayh wasalam makata maka qaama qaama rasuululaahi rasuulku waa istaagay fi nnaasi dadka dhexdooda markii ilaahay fatxu maka u siiyey oo fatxiga iyo guushaa rasuulka siiyey waayo fatxu maka waxay ahayd guul aad i aad u weyn islaamkii muslimiintana u soo hooyatay nebigu waa istaagay faxamid allah wixii ugu horreeyey uu sameey inuu ilahay mahdiya subxaana wa tacaala ilaahayaa lagu mahdiyaa marka guul la helo marka guul la helo ama fatxi ama wanaag la helo maanta waa booboodnaa maanta waa la sabciyaa waa la la ciyaaraa nebiga intuu dhex istaagay dadka fa faxamid allah ilaahay buu mahdiyey talabaad labaad waa afnaa calayh waa ammaanay haddana wax allaala wuxuu ilaahay ehel u yahay ayuu markaa ku ammaanay uma qaala kadib wuxuu yidhi ina allaha ilaahay xabasa wuu ka celiyey can makkata maka xaggeeda alfiila maroodiyaashii alam tara kayfa facala rabbuka biasxaabi alfiil waa ciidan maroodiyaal wataa nebiga sal alla alay waslam or buu wataa amarati ciidan ninka hogaamiyaalkooda maroodi uu wato yaa ilaahay ka celiya subxaana wa tacaala mican makkata alfiila wasallada wuxuu ku diray calayha dusheeda rasuulahu rasuulkiisii waalmu'miniina mu'miniinta wa innahaa ayadu lam taxil xalaal uma ahayn liaxadin axad kaana qabli an iga horeeyey qof maka nebiga ka horreeyey xalaal u ahayd inuu ku dagaalamo ma jirin wainamaa uxillat uxillat lii anigana waxaa la ii xalaaleeyey saacatan min nahaar saacad oo wakhti maalin ah saacad nahaar ah ayaa la ii baneeyey saacaddan ma aha midda lixdanka daqiiqad ah laakiin qadar un baa loola jeedaa waa intuu nebigu ka qabsanayay sal allahu calayh wasalam wa innahaa buu yidhi ayadu wa e, e, innamaa uxillat lii waxaa la ii xalaaleeyoo la ii baneeyey ani xataa ku dagaalankeeda saacatan oo min nahaarin wa innahaa lan taxilla ilaa liaxadin xalaal uma axad bacdi ani gadaasheeda wixii iga dambeeyana khalaas waa la mamnuucay intaa nebiga sala allah calayh wasalam lagu salliday ee lagu diray ee uu ka qabsanaayey ayaa markaa loo baneeyey gadaashay ma jiro qof kale walaa yunafar lama cayrin kara buu yidhi sayduha ugaarteeda walaa yukhtalla lama goosto shawquhaa qodaxdeeda lama goyn karo walaa taxillu walaa taxallu saaqiduhaa uma bannaano xalaal uma aha oo ma la qaadi karo baadideeda wixii markaa ku dhacaa ilaa limunshidin qof naadinaya ma ahane carabka baadidiisa baadiyooyinka kale la mid ma aha weligaa baafinaysaa haddii kale faraha ka qaad meesheeda uga tag saas uunbaad u ilaa limunshidin munshid iyo qof naadinaya ma ahane noqodooyinkii waxyaabaha kale kitaabka aakhirkiisay noogu imaan doontaa waman qutila qofkii looga dilo lahu asaga qatiilun qatiil looga dilo qof fahuwa asagu bikhayri nadarayn laba aragti Eh, eh, eh, khiyaarkeed buu leeyahay laba nadarayn iyo laba aragti mid uunbuu dooranayaa bikhayri nadarayn faqaala alcabaas baa yidhi ila lidkhiri idkhirka maahane ila alidkhira idkhirka noo dhaaf rasuulkii allah yaa rasuul allah fainahaa najcaluhu fii qubuurinaa qubuuraheennana waa yeelnaa wa buyuutina iyo guryaheenna guryahana waan ku dhisanaa qubuuraha marka qofka la aasayana meesha annagu hadda alwaaxi waxyaabaha aan ka gelino waanu isticmaalnaa oo idkhirkaasaan markaa gelinaynaa faqaala rasuulku wuxuu yidhi ila alidkhira idkhirka mooyaane wax la jaraayo loola jeedaa sababtii la yidhi cooskeeda iyo waxa ka bax lama goynaayo laakiin geedka idkhirka ah waa la ogol yahay cabbaas baa dhahay noo dhaaf rasuulkii ilaahayo xadiidku wuxuu tilmaamayaa rasuulka sal اllahu calayh wasalam nasriga weyn ee ilaahay siiye subxaana wa tacaala asxaabulfiil intay soo weerareen kacbada iyo wax ka qaadi waayeen shimbiraa loo soo diray sida ilaa tilmaamay subxaana wa tacaala alam tara kayfa facala rabbuka biasxaabi ilfiili alam yajcal kaydahum fii tadliil sow kama dhigin wa arsala calayhim tayran abaabiil waxaan ku soo dirnay shimbiro kooxkoox ahoo tarmiihim tuuraaya bixijaaratin oo min sijiil dhooba ah fajacalahum ka casfin balla daacib ilahay ka dhigay raggii waaweynaa maroodayaashii waaweynaa wixii dhan ay wateen aaway ilaa wuu baabiye subxaana watacaala weliba mar allaala markay u soo dhowaadeen xajka meesha markuu nebigu xajinaayey ayaan ku imaan doonaa meel la maraa jirte badnuxasar la yidhaahdo waa meeshii asxaabulfiil lagu xabisay oy markaa dhaafi waayeen meesha markuu maroodigu yimid oy kacbadu saa ugu soo dhow yihiin waa istaagayba maroodiba dhaqaaqi waaye ilah ayaa ka xabisay subxaana watacaala abraha mar allaala markuu wareejiyo oo maroodiyaasha dhanka shaam u wareejiyo waa dhaqaaqa waa carara hadduu dhankan kacbada u soo wareejiyo ma dhaqaaqay lugaa dhulka ugu jiraa iyo isagoo saas u dagaalamaayo xoog saa ugu wataa xataa ninkii mataqaanaa kacbada markaa maamulaayay ayaa wuu ula hadlow yidhi warniya waxaan rabaa kacbadiina iyo meeshaan aad caabudaan inaan dudumiyo ani geel baad hadda iga dhacday buu dhahay geelkayga isii ani geelkaasaan rabbi u ahay kacbadaan rabbi bay leedahay doqonka fiiriyi buu yidhi meeshii taariikhdooda ahayd aan leeba burina geelkayga isii ku leeyahay waa u banneeyeen kacbaday buuray iska koreen ilaan qoraysh awood uma laha ilaahay baa ka xabisay subxaana wa tacaala ilaahay yaa markaa ka celiya xadiiska kaasuu tilmaamayaa lamaa fataxa allaahu ilaahay markuu u furay calaa rasuulihi rasuulkiisa sala allahu calay wasalam makata qaama wuu istaagay rasuuluullaahi sala allahu calayh wasalam fi nnaasi dadka dhexdooda faxamid allaha ilaah buu mahdiyey oo afnaa calayhi wuu ammaanay uma qaala wuxuu idhi kadib ina allaha ilaahay xabasa wuu ka xabiso wuu ka reebo wuu ka celiyey can maka marata alfiila fiilkii maroodiyaashii ciidankii watayba wasallata calayha rasuulahu rasuulkiisuu ku salliday iwa almu'miniina mu'miniinta wainahaa lam taxilla xalaal uma ahayn liaxadin axad kaana qabli an iga horeeyey wainamaa uxilla li aniguna waxaa la ii xalaaleeyey saacatan wakhti oo min nahaar nahaarka markaa ka mid ah wainahaa ayadu lan taxil xalaal uma aha liaxadin bacdi ani gadaashay ah falaa yunafaru lama infiraarin karo sayduhaa ugaarteeda walaa yukhtalla lama goyn karo shawkuhaa qodaxdeeda walaa taxillu ma bannaano oo lama qaadi karo saaqidatuhaa dhacdadeeda wixii markaa ku dhacaa ila limushidin qof naadinaya maahane oo baafinaya waman qutila lahu qatiil qofkii qatiil looga dilo fahuwa bikhayri nadarayn buu leeyahay waa laba aragti in loo dilo inuu diyo qaato labada aragti middaa mid ka mid ah waaye fa qaala alcabbaas baa yidhi ila alidkhira idkhirka noo dhaaf waa nooc cooska ah yaa rasuul allah fa innaa annagu najcaluhu fii qubuurina qubuuraheenaan yeelnaayo markaan dadka aasaynaan gelinaa iyo buyuutina guryahan waan ku dhisanaaye faqaala ila alidkhira buu dhahay nebiga muttafaqun calayh wacan cabdullahi bni zayd bn caasim radia allahu canhu ana rasuula allahi rasuulkii alla sala allahu calayhi wasalama wuxuu yidhi ina ibraahiima nebi ibraahiim xarama wuxuu xaram ka dhigay makkata maka wa wuu u duceeyey liahliha ehelkii makana wa innii aniguna xaramtu lmadiinata madiinana xaram ka dhigay buu yidhi uu ilaahay ka baryay inuu xaram uga dhiga kamaa xarama ibraahiim maka wa innii anigu dacawtu fii saacihaa suuskeeda iyo wa muddihaa mudkeeda ayaan ugu duceeyey bimili maa dacaa ibraahim liahli maka ibraahim wuxuu reer maka ugu duceeye labalaabkiisa buu dhahay nebiga sal alla alih wasalam yaa reer madiine anigana ugu duceeyey muttafaqun calayhi xadiidku wuxuu tilmaamaa makii madiine labadu waa xaram waa naloo tilmaami doonaayo madiine inta xaramka ka ah markana calaamadaad bay leedahayoo la tilmaamaayo intii markaa xaram ah ma dhammaanteed baa xaram ah ma xaramka keliya xaram ah ma intaasaa xaram ah masaajidkeedaedee meelaha ku yaala masaajidka xaramka muu ka mid yahay saasoo kale miya ma ka duwan yahay xagga salaadaha kulli hadal badan baa ka taagan laakiin rasuulku wuxuu tilmaamayaa sala allahu calayh wasalam can cabdullahi bni zayd bin caasimin radia allahu canhu anna rasuula allahi sala allahu calayh wasalam qaal ina ibraahiima xarama maka maka ayuu arrimo wuxuu yidhi rabbi ijcal haada baladan aaminan ilaw beledkan baled aamina ka dhig ehelkiisana ilaahu imaarta ku arsuq wax badan buu u duceeyey ibraahim calayhi salaam waayo isagoo canug yariisa wataa hooyo markaa dhashayna wataa in jiraab yaroo timir ah iyo wax yaroo biyana ay wataan iyo xaramka iska agdhigayba meesha intuu geey weliba saam ma ahayno waa meel cidla ah qofna aan markaa deganayn yuu iska dhigay waa ka soo dhaqaaqay gabadhii la ohan jiray mutaqaana haajara intay ka soo daba carartay bay tiri meeshaan halista ah ee dhib ka badan ee mashaakil ka badan cidna aanjoonyaad nagu dhaaftay ilahan kugu dhaafay buu yidhi wa tacaala ilaahay ayaan kugu dhaafay waxyiba xag ilaah uga yimid markii alle ay maqashay ilaahay baan kugu dhaafayna way iska laabatay ilaahaaga iyo maba aqaan baa taala maanta isii waxaa cuno isii waxaa saana qofku waa inuu ilahay ku kalsoonaado subxaana wa tacaala haddaad ilaahay aaminsan tahay yaa khayr wanaag yimaadaa guriga markaasuu baraka imaana odaygu xataa markaasuu shaqo helaa laakiin habar islaan maanta dhan habaartamay garanaysa goorma odagu shaqayla goormaa mataqaanaa ilaah subxaana watacaala fati u kala furaa habeenkii habaaray ku soo seexataa subxiina habaaray ku kacdaa ima habaar qelahaan lugta allah ka gooy saa allah ka dhigo inta allah yeelo habaarka layska dhaafo ha laysku duceeyo dadka isqaba xaq bay isku leeyihiin ilaah baa barako badan keenaya subxaana wa tacaala ilaah kugu dhaafay way iska noqotay cabbaar buu socday markaasuu dhahay rabb rabbana inii askantu min duriyatii biwaadin hayri dii zarcin cinda baytika almuxaram rabbanaa liyuqiimu asalaa ilaahayow ilmihayg waxaan uga soo tegey meel cidla ah buu dhahay oo laakiin baydkaaga xurmadla agtiisa ah rabbanaa liyuqiimu asalaa ilahu salaadda hayi ogaano wuxuu ilaahay oga barya inay tukadaan aniguna hadda la dhalay waay ilaahu dadku keen ilaahu cunto ay cunaan kama bilaabin salaad buu ka bilaabay waa markaas salaad tukada ilahay ku xirmaysa subxaana wa tacaala rabbanaa liyuqiimu asalaa dadka qulub duurtoodana xaggooda u soo iib warsuqhu min aamaraat cuntada wuxuu ka dhigatay u dambaysay waayo cunto la cuno aan lagu tukan faa'iide malaha laakiin salaad la tukadoo lagu baahdaa ka qiimo badan saas darteed buu dhahay ayagana inay shukriyaan ay markaa mudan yihiin saas darteed ibraahim saasuu ugu duceeyey ehelkeedii وإنii xaramtu الmadيnaة كama xarama إbraahiim maka oo kale وإنii dacوtu fii saaciha iyo wamudiha bimili ma daca ibraahiim liأhli makan ugu duceeyey waayo mar allaala markay madiino tageen rasuulkii saxaabadiisa asxaabtu way xanuunsadeen bilaalaa jiraday abubakr baa jiraday dhibaato fara badan markuu abubakr uu dhihi jiray qof kasta oo ehelkiisa kuwaa bariistaa wاlmowtu adnaa min shiraaki naclihi geeridaa uga dhow dacaskiisa suunkiisa dagaal mar allaala markay xamada qabato arrin noocaasoo kaleu dhihi jiray idkhirkii wuxuu tilmaami jiray meelihii biyaha fadhiyey caaishaa nebiga u tagtay sal alla alih wasalam oo arrintii u sheegtay markaa kadib buu nebiga ilaahay ka baryay subxaana wa tacaala sida siiradu ay qortay allahuma xabibna almadiina ilaahu madiinana jeclaysii ka xubbinaa maka ow ashad saan maka u jecelnahay ama si ka daran oo kale ilaahayo mudkeeda iyo madaalkeeda iyo suuskeeda iyo koobadeeda ilaahu barakeey kii maka labalaabkiisa buu dhahay nebiga sal alla alai wasalam ilaahu qandhadeeda iyo qaniinkeeda iyo kaneecadeeda naga qaadee juxfa ilaahu naga geey ilahay baa caafimaad siiye subxaana wa tacaala mahayna meela waabadan oo cudurba badan oo waxay ahaan jirtay aad iyo aad u dhib badan waxaan ku riyooday buu yidhi sida riwaayadaha qaar ay tilmaamayaan islaan ayadoo dhan qaab daran oo tibiheedu si kale yihiin oo madiine ka baxaysa oo juxfo u guurtay qandadii xanuunkii in ilaahay naga qaaday oo jexfo naga geeyaan ku khasray buu dhahay ow kamaa qaala sal اllahu calayh marka qiso cajiib badan waayo qisooyinka taariikhda ama siiradu ay qoraan wa can cali bni abi aalibin radia allahu canhu qaala qaala rasuulu اllahi sal اllau alيh wasalam almadiinatu xaramun madiina waa bayna cayrin ilaa fawr inta udhaxaysaa rawa muslim baa xadiidka wariyey labadaa meel inta u dhaxaysaa ayaa ah buu yidhi maa bayna cayrin oo ku taala mtaqaanaa oo macnaha buur laba buurood oo meesha ku kala yaalaa jiro labadaa buurood oo midna uxud ah iyo buur kale oo dhanka galbeed miyaa meelaha kala xigta yay markaa u kala dhaxaysaa labada inta u dhaxaysaa yaa xarama buu dhahay rasuulka sal allahu calayh wasalam saa darteed inta kale markaa kuma jiraan laakiin intaa rasuulka uu tilmaamay intaasaa markaa xaram ah waa laba dhul oo qiimo badan oo markaa barakaysan ilaahayna qayb iyo wanaag siiyey waxaanu geli doonnaa baabu sifati alxaji waduquuli maka qaab qaabka loo xajiyo laga bilaabo markuu xajka bilaabayo qofka ilaa uu ka dhammaysu nebigu xajiyey sal اllahu calayh wasalam iyo dersiga nagu soo socdo haddii rabbi idmo wabilaahi towfiiq wallahu subxaana wa taala